adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa kulan wacan dhegaystayaal meel kastaad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duurka iyo n magaalada muqdisho kale ismaqal wanaagsan waa khamiis taariikhduna waa oktoobar ka wararkan maanta idinkugu hayno barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona barcelona oo doonaysa saxiixa xidig u ciyaara naadiga arsenal waa kuma ciyaaryahankaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan david degeya oo kusoo laabtay manchester united waa maxay sababta barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan leonel messi waxa uu go-aan ka gaaray mustaqbalkiisa miyuu ku laaban doonaa barcelona mise wuxuu sii joogayaa inter miami waan idiin soo gudbin doonaa wararkaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ah kulamada laga ciyaaray ayaa kuwa laga ciyaari doono tartanka isreebreebka yuroga iyo weliba koobka adduunka isreebreebkiisa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan soo qaadan doonaa muddadu hawada ku jira barnaamijka ciyaaraha ee mar kale kusoo dhawaada ciyaaraha duhurka iyo dha-aan magaalada muqdisho ensemble, on fait le show. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'aime vite à la waa tahay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha haddaan eegno waxaa jira maanta kulamo laga ciyaari doono isreebreebka yuroga waxaana ciyaari doono wadamo dhowre ay ah kamid tahayba sbein sbein waxay caawa la ciyaari doontaa scotland Spain iyo scotland kaalinta amaba gruubka A ayay ku wada jiraan labadani kooxood caawa saddex saac afartiyo shan daqiiqo ayayna kulankaasi uu soo geli doonaa sidoo kale kurweshiya iyo turki ayaa wada ciyaari doonaa kurweshiya turkina gruub d ayay ku wada jiraan poland ayaa yana ciyaari doonta caawa saddex saac afartan armenia iyo latfiyana way wada ciyaari doonaan halka norway ee la ciyaari doonto cybrus kulamadan ayaana caawa ka jira tartanka isreebreebka yuurowga dhammaantoodna isku saacad ayay soo geli doonaan halka romaniya iyo sidoo kale belaruussna way wada ciyaarayaan kulamadan oo dhanna waxay soo galayaan caawa saddex saac afartan iyo shan daqiiqo saacaddu markay tahay haddaan eegno sidoo kale waxaa jira tartan amaba kulan ka tirsan fifa world cupka isreebreebka koobka adduunka colombiya iyo uruguay ayaana wada ciyaari doona caawa shan saac io bar saacaddu marka ay tahay iyadoo beri oo jimcaana argentiin iyo baruguay ay wada ciyaari doonaan sidoo kale isla beri waxaa laga ciyaarayaa tartankaasi kulan dhexmari doonaa xulalka beru iyo jili bolfiana ecuador ayay la ciyaari doontaa maantase waxaa ciyaaraya colombia iyo weliba uruguay kulamadaas ayaana ka jira tartanka saleebreebka koobka adduunka kooxda kubadda cagta Juventus oo ah xidigeeda lagu magacaabo Nicolo ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu wajahayo ganaax saddex sano ah kadib markii uu jebiyey sharciga sharadka majalada talyaaniga kasoo baxda ee lagu magacaabo la stamba ayaa waxay sheegtay in ciyaaryahanka qadka dhexe ee labaylabaatan sano jirka ah ee u ciyaaray juventus in maaragtay la ganaaxi doono kadib markii uu jebiyey dhankaasi sharciga sharadka xidigan ayaana inay Juventus weydo ayaa la filayaa marka dib laiskugu soo laabto kulamada horyaalada waxa ay sheegeen in baarayaashu ay si dhow la socdaan meelo si sharci daro ah shardi looga dhigto marka la joogo kubadda cagta lama ogolo sharadka in ciyaartooda ay sharad dhigtaan ciyaaryahankan ayaana waxaa lagu helay inuu sharad dhigtay isla mar ahaantaasina waxaa la filayaa in ganaax uu ku dhici doono ciyaaryahanka daada yar ee kooxda kubadda cagta juventus haddaan eegno xidiga kooxda al nasar iyo xulka qaranka burtuqaal christiaano ronaldo ayaa looga yeeray dagaal dhankaasi feerka ama ciyaarta feerka halyeega britishka ah ee feerka ciyaara ayaa sheegay inuu dharbaaxi doono ama xidiga shanta jeer kusoo guuleysta abaalmarinta balondoorka ee christiaano ronaldo isagoo dalbaday in ronaldo uu hal maroo kaliya la ciyaaro tartanka feerka waxuuna sheegay hadduu ronaldo ila ciyaaro tartankaasi feerka maadaama ronaldo kubadda cagta uu heer ka gaaray islamarkaana xidiga ugu sareeya ee lagu tilmaamay wuxuu leeyahay anigana dhanka feerka hadduu ronaldo ii baxo aniga ayaa ka badin lahaa waxaana jeclaan lahaa ronaldo inuu ila ciyaaro ciyaarta feerka waa tahay dhegaystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha duhurka iyo n n ee magaalada muqdisho haddaan markaan eegno weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee c milan iyo xulka qaranka faransiiska olivier jerud ayaa toddobaadkan waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee noqda goolhaye inkastaa marka garoonka lagu jiro xidigan uu dhanka weerarka qaabilsan yahay haddana toddobaadkan gudihiisa naadigiisa ee c milan ayaa waxa uu qabtay dhankaas iyo goolka isagoo weliba badbaadiyey gool cajiib ahaa badbaadin aad loogu riyaaqayna waa uu sameeyey olofiyer jeerud jeeruud ayaa noqday goolhaye kadib markii kooxdiisa laga saaray goolhayaha koowaad oo calaamada guduudka amaba roosaha farta laga saaray ac milanna markaasi ma aysan haysan goolhaye kale oo beddel u noqdo maadaamay isticmaashay beddeladeeda gooldhaliyaha reer faransa ayaa ku biiray liis qaas ah kaas oo maaragtay horey loogu arooriyey xidigaan goolhaye ahayn balse olafiyer jerud oo ac milan ah ayaa waxau noqday goolhaye kadib markii kooxdiisa laga saaray goolhayaha koowaad xilli ay kooxdu wada isticmaashay beddelkeedii goolhayahan amaba gooldhaliyaha reer faransa ayaana waxau haatan ku biirayba liiska xidigaha aan goolhayaha ahayn oo boosaska kale ka ciyaara balse goolhayaha loo dhiibay harry kane ayaa sidoo kale ku jira liiskan ciyaaryahanka harry kane ee xulka qaranka england iyo kooxdii tottenham uu ciyaari jiray ayaa sanadkii labada kun afariyo tobankii spors ciyaar ee ku hogaaminaysay shan gool iyo eber kulan yurubliga ka tirsanaa ay la ciyaaraysay kooxda lagu magacaabo astras tripoli kane ayaa kulankan waxa ka dhaliyey saddexlee goola ah. markii ciyaarta laga saaray huuga loris oo goolahayaha kooxda ahaa ayaa waxaa hari kane loo dhiibay golofiska isagoo dhanka goosha lagu wareejiyey waxaa kale oo liiskan ka soo muuqday john terry laacibkii hore lejankii hore ee kooxda chelsia kulan oo ay jelsea la ciyaaraysay naadiga la yiraahda reading ayaa lagu xasuustaa dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray peter jeg daqiiqado kadib markay ciyaartu bilaabatay goolhaye carlo ayaa lagu bedelay laakiin waxaa isna ciyaarta looga saaray dhaawac ugu dambeyntiina john terry ayaa xirtay golofiska goolhayaha isagoo daqiiqadihii ugu dambeeyey kulankaasi goosha galay goolal cajiib ahna kooxdiisa ka badbaadiyey rio ferdinand manchester united sanadkii labada kun iyo sideedii halyeeyga ma united ayaa waxa uu xirtay golofiska goolhayaha kulan ka tirsanaa efe kaabka goolhayihii xilligaasi ma united vander saar ayaa dhaawac uga baxay ciyaarta goolhayihii kaloo lagu bedelayna kaarka cas ayaa la siiyey taasoo keentay in rio ferdinand uu xirto golofiska goolhayaha islamarkaana uu shabaq ilaaliyo isku bedelo intaas oo keliya kuma ee koox xidigaha goolhayaha noqdeen amaba ciyaartooyda ka ciyaara boosaska kale balse mar loo dhiibay dhankaasii goolhayaha waxaa kale oo ku jira kyle walker ciyaaryahanka manchester city xidiga daafaca midig uga ciyaara manchester city walker ayaa usoo kacay goolhayaha markii ay ciyaarta ka baxeen dooqii koowaad iyo weliba kii labaad ederson iyo barafo iyadoo dhammaan beddelka la isticmaalay taasoo keentay in ugu dambeyntii kyle walker oo xirto glofiska goolhayaha islamarkaana shabaqa manchester city u ilaaliyo eegno ciyaaryahanka reer argentina iyo kooxda inter miami leonel misi ayaa waxa uu go-aan ka gaaray mustaqbalkiisa iyo goorta uu ciyaaraha ka fadhiisan doono iyo sidoo kale inuu barcelona u laaban doono maalmihii lasoo dhaafana waxaa suuqa ku jirtay xan ah in barcelona ay amaah ku qaadan doonto leonel misi xidiga kooxda inter miami miisi ayaa go-aan ka gaaray mustaqbalkiisa xili si weyn loola xiriirinayo kulaabashadiisa barcelona marka la gaaro suuqa janawari inter milan ayaa lala xiriirinayay sidoo kale kooxda barcelona ayaa ka mid a ah, xitaa horyaalka sacuudiga ayaa lala xiriirinayaa miisi inuu aadi karo balse fabricio romano ayaa waxauu sheegay inuuna miisi ka fiirsanayn inuu ku biiro koox kale leonel messi ayaana waxaa la xaqiijinayaaba inuu diiradda saari doono kooxdiisa sugan yahay ee inter miyami iyo xulkiisa qaranka argentiin xulkiisa ayaa la ciyaari doona xulalka kale ah baruguay beruu urugway iyo xulka baraasiil kulmada isreebreebka koobka adduunka ee labada bilood ee nagu soo socota sidoo kale isku diyaarinta kooxdiisa ee xilli ciyaareedka cusub ayaa bilaaban doona suuqa janawari intaas ka horna misi fasax ayuu geli doonaa oo haatan waxaa la xaqiijiyey leonel misi inuusan meelna uga socon kooxdiisa inter miyaami gaari neefalahayey ciyaaraha haddaan eegno waxuu leeyahayba laba xidig ayaa sabab u noqon doona in arsenal ee lumiso horyaalka brimer leaga ee sanadkaani ciyaaryahanada gabriel jesus iyo enketa ayaa wuxuu sheegay inay sabab u noqon karaan in arsenaal sanadkan ay weyso gebi ahaanba horyaalka brimer leaga kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa sanadkii hore waxay soo bandhigtay bandhig laga yaabay iyadoo ku dhawaatay inay ku biirto amaba inay gacanta ku dhigto horyaalka brimer leaga balse taasi waxaa ka diiday kooxda kubadda cagta manchester city arsenal xagaagii hore waxay ahayd kooxda xilligii ugu badnaa ama waqtigii ugu badnaa hogaanka haysay saasoy taayahna maaragtay ma aysan qaadin horyaalka brimer leaga arsenaal ayaa waxay noqotay xagaagii hore kooxda waqtiga ugu dheeraa gacanta ku haysa hogaanka brimer leaga balse taasi sabab uma noqon inay ku guulaysato horyaalka oo sida ayaa ka inkaarsatay islamarkaana koobkii ka dulqaatay ganaris ayaa soo afjartay rikoorkii guulla-aanta ee muddo sanado ah ku lahayd amaba naadiga ah manchester city ayaa sanadihii u dambeeyay amaba lixdii sane u dambeysay manchester city arsenal haday iska hor imaadaan waxaa badin jirtay manchester city balse toddobaadkan arsenal ayaa taasi soo gabagabaysay oo hal gool goolii eber ayay kaga badisay inkastoo ay labadan xidig jaasus iyo enkete ay xili fiican ku jiraan haddana gari nefel waxauu sheegay inaysan awood u lahayn labaduba dhankaasi guuldhalinta wuxuu yidhi waxaa jirtaa hal wax aan ku arkay arsenaal kulamada waaweyn markay ciyaarayso sida tottenham iyo man city taasoo ah in xidigaha inketa iyo jesus aysan awood u lahayn in kulamada sidaasu waaweyn ay go-aamiyaan amaba ay goolal dhaliyaan shaki kuma jiro shaqadooda way fiican tahay laakiin dhinaca tayada labada xidig marka la eego inay gool dhaliyaan way ku adag tahay ayuu leeyahay gary nevel Yeah. wararka manchester united-na haddii aan eegno manchester united ayaa waxaa maaragta lagu dhiirigelinayaa inay ka fiirsato saxiixa crystal bales ciyaaryahanka lagu magacaabo maguuhi ciyaaryahankan ayaana waxaa loo saadaalinayaaba inuu noqon doono daafac dhexe ee ugu fiican kooxda manchester united haddii uu ku biiro eric tanhag tababaraha manchester united ayaa waxaa cuuryaamiyey dhibaato dhanka dhaawaca ah oo difaacyada aad ayay inta badan uga dhaawacmaan amaba uga dhaawacan yihiin xilli ciyaareedkan laakiin waxa uu ka caawin kara ayaa laleeyahay inuu ka xaliyo arrimaha qaar marka uu lasoo wareego xidiga la yiraahdo goohi inkasta oo tartan weyn kala kulmi doonaan kooxaha ay aada ku xifaaldabaan ee horyaalka brimer leaga haddana manchester united ayaa waxaa la rumaysan yahay haddii ay gacanta ku dhigto mark goohi inuu wax badan ka bedeli doono natiijada kooxda tan iyo markii uu ka tegay chelsea kuna biiray crystal bales labada kun koob iyo tobankii guuhi waxa uu caddeeyey inuu yahay mid ka mida ah daafacyada ugu awooda badan horyaalka brimer leaga waxauna soo jiitay kooxa badan kooxda chelsea ayaa waxay doonaysaa inay dib u soo ceshato daafaceedii hore sidoo kale ciyaaryahankan waxaa doondoonaya kooxaha arsenal tottenham iyo manchester united ciyaaryahankan keliya waa labaatan iyo saddex sano jir crystal bales hadday iibinayso waxaa laga yaabaa inay ku iibin doonto lacag gaaraysa konton milyan oo yuuro daaficii hore ee manchester united bawel barker ayaa la dhacay amaba la dhacsanba labada daafac dhexe ee crystal bales Barker ayaana wuxuu leeyahay Manchester United waxaa aad u anfacaya guuhi hadday soo qaadatana wuxuu noqon doonaa ciyaaryahankaasi daada yar xidiga ugu fiican ee booskaasi ka ciyaara hadduu manchester united ay gacanta ku dhigto ma united ayuuna waxauu ku boorinayaa in xidigaasi aysan ilduufin islamarkaana ay gacanta ku soo dhigto So keep. midka ciyaaraha ayaad dhegaysanaysaan haddaan eegno markaan halyeyga manchester united david de degeya goolhayii hore kooxda ayaa markaan wuxuu dib ugu laabtayba magaalada manchester gaar ahaan kooxdiisii hore manchester united xiddigan ayaan aada loo hadal hayaa inuu ku biiri doono koox weyn golhayahan soddon iyo laba jirka ah ayaa soo afjaray labaiyo toban sano islamarkaana uu difaacayay naadiga redifelis ugu dambeyntiina way kaaltageen manchester united iyo weliba david de degeya soo laabashada david degeya ayaa dhalisay hadalheyn badan oo ah in xidigani uu kusoo laaban karo kooxda manchester united degeya ayaana waxaa la arkay isagoo daawanaya ciyaaray wada ciyaarayeen kooxda manchester united gabdhaheeda iyo weliba kooxda b s g kulankaas uu daawado ka ahaa xidigan ayaana waxaa looga shakiyeyba in manchester united ay soo cesha rabto kadib ma united markii david degeya uu ka tegay waxay la soo wareegeen onana onana iyo manchester unitedna haatan wax fiican ma dhex yaalo oo onana shabaqiisa ilaashan laayahay markuu imaado manchester united maba ahanba goolhayihii wacnaa ee inter milan weji kale ayuu la soo baxay goolkii lagu gamaba waa uu garab marayaa oo waa laga dhalinayaa marka manchester united waxaa laga shakiyay inay maaragtay ka shalaayeen inay iska diraan marka manchester united waxaa looga shakiyay inay ka shalaynayaanba inay iska diraan goolhayoodii fiicnaa ee david degeya sidoo kale warar kale oo soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in david degeya oo manchester united ugu soo laabtay si uu waqti ugu qaato gurigiisii hore uu ku noolaa islamarkaana aysan jirin wax asaga iyo manchester united isku soo celin kara oo uusan ku laaban doonin naadiga manchester united markaan eegno wararka kale ee ciyaaraha islamarkaana hadalhaynta dhaliyey ciyaaryahanka kooxda arsenal ee digland rice ayaa waxaa la sheegay sababta ka dambeysa in ciyaaryahankan uu xirtay nambarka weyn ee afartan iyo kow arsenaal ayaa xagaagan waxay digland rice kasoo qaaday naadiga westham united iyadoo digland rice ay arsenaal ka bixisay lacag waali ah oo gaaraysay boqol iyo shan milyan oo yuuro iyagoo ka saxiixay heshiis shan sano ah diglan rais ayaa noqday saxiixa ugu qaalisan england isagoo ganaris ugu biiray lacag rikoor ah kana dhigay sidoo kale xidiga ugu qaalisan taariikhda kooxda arsenaal ciyaaryahankan diglan rice ayaa kooxda arsenal waxauu ka dalbaday inay u xiraan lambarka afartan iyo koowaad kadib markii uu kusoo biiray ganaris ayaana waxay ogolaatay dalabka xidiga inkasta oo aan xidigaha kooxda koowaad loo ogoleyn lambarada aad shacabka waaweyn haddana diglan rice waa laga ogolaaday in nambarka afartan iyo koowaad loo xiro kadib markii uu kooxda culays weyn ku saaray in nambarkaasi ay u xiraan rais ayaa horey westham sidoo kale waxa uga soo xiran jirayba nambarka afartan iyo koowaad waxauna sii wadan doonaa xirashada nambarka afartan iyo koowaad inta ka dhiman xirfadiisa kubadda cagta sidau afkiisa ka qirtay diglan rice sababta ka dambeysa qaadashada nambarka afartan iyo koowaad ee diglan rees ayaa waxaa lagu sheegayba in uu mid ka mid ah shaqaalaha kooxda westham uu rice u dooray lambarkan afartan iyo koowaad markii uu daayarka ahaa marka diglan rice waxuu leeyahay anigoo daayara ayaa mid ka mid a ah shaqaalaha westham waxaa ii dooray inaan xirto nambarka afartan iyo koowaad intaan xirfadeeda kubadda cagta ku jirana waan sii wadan doonaa ayuu leeyahay nambarka afartan iyo koowaad inta badan ciyaaryahanada da-da yar ayaa waxay aada u jecel yihiin in nambarada yaryar ay xirtaan sida nambar toddoba nambar toban iyo weliba nambarada kale kubadda cagta toban wixii ka hooseeya balse digla taa waa uu ka duwan yahay oo wuxuuba jecel yahayba nambarka afartan iyo koowaad inuu xirto blood my soul. barcelona ayaa waxay soo hunguriyeynaysaaba ciyaaryahan u ciyaara naadiga arsenaal waa ciyaaryahanka lagu magacaabo gorginho oo ay arsenaal kasoo qaadatay naadiga chelsea barcelona ayaana doonaysa marka la gaaro suuqa janawari inay gacanta kusoo dhigtaba gorginho ciyaaryahanka qadka dhexe tababaraha barcelona shah fernandes ayaa doonaya inuu xoojiyo qadkiisa dhexe kadib bixitaankii Sergio Busquets kooxda ayaa loo soo bandhigay xidiga Bayern Munich ee lagu magacaabo Kimmich xagaagii hore laakiin naadigan man united waa barcelona ayaa awoodi weysay inay bixiso lacagta ay ku doonayeen ciyaaryahankani naadiga bayer munich taas beddelkeedana kooxda barcelona ayaa bartilmaameedsatay een ciyaaryahanka lagu magacaabo jorginho iyagoo doonayaba inay gacanta kusoo dhigaan gorgeno ayaa soddon iyo laba jirsaday iyadoo suuqajana werina la hadal haya inay soo qaadan doonto naadiga barcelona xidiga reer talyaani iyo kooxda arsenal ayaa wuxuu toban milyan ugu biirayba naadiga ganaris suuqii lasoo dhaafay isagoo kasoo tegay dhankaasi oo chelsea haddaan eegnana daafica manchester united iyo weliba xulka qaranka england harrikane ayaa waxa uu sheegayba in maaragtay sababtii uu ku diiday inuu ka tago kooxda manchester united suuqii lasoo dhaafay ee xagaaga maguire ayaa horey waxaa loola xiriirinayay inuu ka tegi doono manchester united islamarkaana uu ku biirayo koox ka ciyaarta horyaalka brimer leaga tababare eric tenhaag ayaana taasi raali ka ahaaba inuu xidigaani iska diro daafacan ayaana laga qaaday mas-uuliyadda kabtanimada ee kooxda manchester united iyadoo mas-uuliyadda kabtanimada loo dhiibay ciyaaryahanka reer bortuqal ee bruno fernandes kooxda westham ayaa dooneysa inay gacanta kusoo dhigto saxiixa ciyaaryahanka harri magwaar iyagoo doonayeyba inay ku xoojiyaan daafacooda intii uu furnaa suuqiya xagaaga manchester united iyo westham ayaa ka wada heshiiyey saxiixa harri kane waa harri magwair laakiin waxa uu xidigu iska diiday inuu ka tago manchester united harry maguire oo arintaas wax laga weydiiyey sababtii uu manchester united uga tegi waayay suuqii xagaaga kadib markii uu ku dhowaaday westham ayaa waxa uu yidhi anigii westham wax heshiisana ma dhex marin sidoo kalena labada kooxood westham iyo man united-na heshiis ma dhex marin sidaa darteed ayaan aniga ku joogay westham waa koox weyn waana kooxu qalanta in loo ciyaaro balse heshiiska aan buuxsamin darteed ayaan uga tegi waayay manchester waa tahay dhegaystayaal gabagabadii barnaamijka ciyaaraha ayaan isla soo gaarnay guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeerayaa